بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabi أجمعين waxaan ku dhex jirnay jawaabta sheekh islaamtiin uu ka bixinayo shubahaadkii aلثaani wejiga labaad oo shubhada looga jawaabayo wejiga hore wuxuu ahaa iimaanka asalkiisu tasdiiqaada qalbiga uu rumeeyo laakiin tasdiiqaas waxaa laga maarmaana inuu ku dhexalsiiyo xaaladahaga wax ka bedelo camalna kugu bixiyo haddii la waayo xaaladda isbedesha iyo camal inaad samayso waxaa jira mucaarid iyo maanic diidahaye inay xaaladaad isbedesho camal aad ku dhaqaaqdo oo ah iyo xasad iyo cuduryo wix lamida jiro taas waa soo dhamaaday inay gaalnimataan uu soo cadeeyey oo waa tuu sheegay wa hada almuujibu kufri man xasad alambiya aw takabara caleyh ataani wejiga labaad looga jawaabayo waxaa weeye an yuqaala in la yidhaahdo kalaam ullaahi ila kalaamkiisa hadalkiisa khabarun wa amrun wey khabarun wa amrun ila kalaamkiisa labada amr abar wax in laguu sheego l waxaasaa dhacay waxaasaa soo socda waxaasaa imaana waxaasaa jira wa laguu sheego iyo wa amrun in wax lagu faro l waxaa samee amarka marka darajaad buu noqonaya amru wujuub iyo amri nadbi buu noqonaya waxyaalo kaloo dee amarka laftiisa dhexgelahayna waa jiraan oo boorintii shayga in lagu booriyo lagu tartiso lagu carabiyo waxaasoo dhexgelaya lakin hadda almuhim alaamlahi waxa wey abarun wa amrun labadaba falkabaru kabar hadduu noqdo hadalka oo kalaamka al kabar noqdo war laguu sheego falkhabaru yastawjibu wuxuu waajibsanaya oo keensanaya atasdiiqa in rumeeyo haddii ilaahay war kuu sheego rasuulku war kuu sheego did war kuu sheegto inaad rumaysa keensanaysaa wlmru amarkiina oo wax lagu faray yastawjibu wuxuu waajibsanayaa alinqiyaada inaad hogaansanto oo amarka u hogaansanto oo fartoonto walistislaam inaad isdhiibto ood kibir iyo xasad iyo takabur iyo imtinaac waxaasoo dhan meesha ay ka baxaan labadaas keensanayo aad buu fiicanta fain xasala hadduu dhaco marka wey fain xasala haddii uu dhaco oo la helo altasdiiqu walinqiyaadu tasdiiq oo khabarka ka yimid iyo walinqiyaadu inqiyaad hogaansiga ka yimid amarka ka yimid xasala waxaa kuu xasilahayo la makaansanayoo la helayaa aslu liimaani iimaanka asalkiisa baa la helayaa fi lqalbi qalbiga uu ku sugnaado oo muxuu yahay asl iimaan wa huwa طumaniinatu wa xasilooni inaad xasisho ku nagaato ku degto ku qabowdo qalbigaaga waxa ku jiray iyo wliqraaru inaad qirto iqraar inaad qirto oo maxaad qiraysaa war khabarkii laguu sheegay inuu sidqi yahay aad qirsan tahay amarkii laguu sheegay aad u hogaansanto ood ogolaato ood iqraar la timaado marka xasala walinqiyaadu idaa xasala haddii la helo adtasdiiqu rumayntii iyo khabarkii la rumeeyo walinqiyaadu hogaansiga amarkii loo hogaansamo xasala waxaa la helaya oo dhacayo oo makansanaya asl iimaani iimaanka asalkiisa baa la helaya fi lqalbi qalbigana oo ku sugnaado wahuwa umaniinatu wa xasiloonigu asl iimaanku waa xasilooni warka lagu sheega sharecadu waxay kuu sheegaysa inaad ku degan tahay ku laabqabowdahay ogoshahay waliqraar inaad qirsan tahay inay warka lagu sheega xaq u yahay amar lagugu leeyahay addoon aad tahay aad qirsantaho isdhigto faidaa taqarara hadday sugnaato dalika hawsha hadday sugnaato oo asl imaankii la helo maniinadii la helo raarkii la helo fasabu caydu marka ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo diinta la caayo ihaanatun waa liidid wey waa liidid waa qoorsi waa daraawd wey hawsha iyo wastikfaar muxaal ah oon suurtogelin oon dhacayn wey marnaba aan dhacaynin an yuhiina inuu ihaaneeyo oo duleeyo oo liido alqalbu qalbigu inuu liido aw yastakifa inuu fududaysto biman axad inuu fududaysto inqaada uu hogaansamay lahu asaga u hogaansamay war ciddi aad u hogaansato oo dacayda u dhiibatay inaad suudaysato oo liidato see ku dhici karta ma dhici karto iyo wafadaca tawaadaca uu tawaadacay oo isu liida isu dhigay wey khadaca waa la yihahdaa idaa tawaadaca tahay tawaadaca khadaca bimacnaa tawaadaca yani kalawaaled halkaad saasaa laga wada waxaa kaloo khadaca la yihahdaa inqaada uu hogaansamay khadaca bimacnaa inqaada waa tawaadac lakin hadda tawaadac ku fasirayna marka waa muxaalun waxaa mustaxiil ah oo wax suurtagala ina an yuhiina alqalbu qalbigu inuu ahaaneeyo oo liido aw yastakifa inuu fuudaysto biman axad yaduul inqaada lahu uu hogaansamay khadaca u tawaaducay oo wastaslama uu isu dhiibay u hogaansamay fiida cashara hadday hawsha marka waa saxdo qalbigu ciduu ixtiraamaye oo inuu hawlaha ku sameeyo ma waa dhici kartaba faida xasala hadday xasisho oo dhacdo fi lqalbi istikfaafun istihaanatun haddii qalbigaana ay xasisho ay dhacdo istikfaafun fudays alla aad fudaysato diinta rasuulka fudaysato iyo istihaanatun inaad liiddo imtanaca waxaa reebtoomaysa an yakuuna inuu ahaado fiih fi lqalbi inuu ahaado iimaanun iimaan yahaaba reebtoomaysa macquul mawsha iyadaaba mar haddii qalbigaaga ay hawlaha galaan istikfaaf iyo istihaanay hadday galaan qalbigaaga imtanaca waxaa reebtoomayso meesha ka baxaysa an yakuuna fiihi fi lqalbi iimaan inuu ku jiraaba meesha ka baxaysa wax jirana mamar dhacayso wahaada midkaan asaga ah oo hadda laguu sheegay oo qalbigii in e, istikfaaf iyo istihaano iyo ay gasho kabacdi iimaankii laga waayo bicaynihi laftigiisu qudhiisu kufri ibliis wey ibliis kufrigiisi oo ibliis kufrigiisu muxuu ahaa waxaa weeye takabara amarka ilaahay khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min nuur ana khayru minhu amarka alle iyo istikfaar iyo liidsi buu ku sameeye hawshooda istikbaar istikfaar ayuu la yid marka wahada bicaynihi in qalbiga istikfaaf iyo istihaana ay gasho oo iimaankiina laga waayo bicayni isaga laftiisa kufri ibliis wey id huwa id waqti huwa ibliis lam yukadib muusan beenin abaran kabar mu been ibliis warba inta loo sheeg u yii maya kaas run ma miyuu yii maya waxaa la yidhi sujuud baa la yidhi markaasuu diiday marka kadaba biاlamri walam yukadib bilkhabar id ciladu waxaa weeye wakti weeye ama cilado ama id wakti huwa ibliis lam yukadib uusan beenin khabaran war muusan beenin alla u sheegay khabar loo sheegay walaakinahu asagu ibliis lam yanqad uma hogaansamin lilamri amarkii la faray umuusan hogaansamin bal istakbara waa iska weynaysiiyey waa ka santaaga can iaacati aacada alle inuu ateeco hogaansamo oo addoonu yahay uu ka santaago uu ka kibray ay marka istikfaaf iyo istihaano mar hadday qalbiga ku dhacdo iimaan waa laga waayaya cidda ku amraysana amarkeeda yeeli mayso ad ka santaagaysaa waana warka ibliis qaala shekh islaam wuxuu yidhi haada mawdicun zaaqa fiihi khalqu min alkhalq meeshaan ayada markii la joogo oo qalbiga istikfaaf iyo istihaana markay gasho ayna mustaxiil noqonayso inuu u hogaansamo cid uu u khuduucay oo isu dhiibay meesha ayada oo ku fiiday ibliisa ah, waa mowdic boos weeye oo zaaqa uu ku lumay fiihi dhexdiisa khalqun makhluuqaad ummadaa ku lumay oo min alkhalafi kuwii dambe ah oo jahmiyo iyo karaamiyo iyo murjico iyo mutakalimiin meesha ku luman waa halkaas lanna maxay ku lumeen waxay dhaheen adigoo qalbigaaga iimaan ku jiraya tasdiiq waxa way inaad carabkaaga ay ka soo boodcay ood nebiga cayda isma diidayso maxaa seed marka u haanaysanaysaa qalbigaaga sidqi iyo tacriim iyo maxaba ku jirto qofkii aad maxabaysta si qalbiga ugu haysa axadka aad u haysay carabkaaga inay cay ka soo boodo see ku dhacaysaa hawsha bal isqabadsiiya meesha marka lagu leeyo halkaa meesha mawdica lagu sibiri halkaa فإidaa taqarab hadday hawshaa kuu sugnaato kuu xasisho anahu amar yashaanay laabudda laga maarmaan inay tahay min ijtimaaci inay kulmaan atasdiiqu rumayntii bilkhabari khabarka la rumeeyo warka alla rumeeyo iyo warka rasuulka iyo walinqiyaadu in loo hogaansamo lilamri amarka in loo hogaansamo labadaas inay kulmaan hadday laga maarmaan tahay waa laabudda tasdiiqu bilkhabar wainqiyaadu lilamri labada in la laabudda haddaadna tiraahdo alla warkiiga dhawaafin wey rasuulku waa saadiq wey ilaahay waa saadiq wey haddana amarki aadan u hogaansamaynin waa ku fiirinaynaa maraaxil buu maraya maraaxil ayuu maraya faidaa taqarara hadday kuu sugnaato amri shaani laabudda waa laga maarmaan oo waa loo min ijtimaaci tasdiiqi inay kulmaan tasdiiqi rumayntii bilkhabari la rumeeyo walinqiyaadu in loo hogaansamo lilamri amarka in loo hogaansamo alladii amarkaasoo huwa asaguba muujibu tasdiiq wa muqtadahu wa hamaratu awl sheekh hata hora in kuu sheego inqiyaadka amarka ad u horta tasdiiq ood khabarkii rumayso min qiyam amri la laga maarmaa laakiin waa darajaad inaad amarka u hogaansanto waxay miro ka tahay oo ka dhalanaysaa inaad khabarka soo rumayso cidda ku amraysa inaad ixtiraamayso soo rumayso warkoodu xaq yahay amarkoodu xaq yahay khabarkoodu xaq yahay inaad horta soo rumayso qalbiga soo geliso lakin haddaad iyago ka santaagayso ad hogaansan mayso marka eh, marsaas wuxuu kuu yidhi eh, markuu ku yii walinqiyaadu lilmri alladi inqiyaadkaasoo huwa asagu inqiyaadkuba ah muujibu wuxuu waajibinayo keensanayey atasdiiq oo tasdiiq wuxuu keensanayo mar haddaad rumaysay haddii aad amalka u geensan waa ka dhalanaysaa ay iyo wa muqtadaahu khabarku wuxuu keensanayo iyo wa amaratuhu iyo mirihiisiba tasdiiqu wuxuu keensanahayey oo waajibinahayy iyo wuxuu keensanayo codsanayay iyo mirihiisiibuu noqonaya amalku noqonaya ay liannu cid aadan warkeeda rumaysnayn oo khabarkeeda akhbaarteeda rumaysnayn ood hadalkiisa qadarinayn u hoggaansan mayso faman lam yanqad qofkaan u hoggaansamin limrihi all amarkiisa limrihi amarka all marka hore waa lagu soo yiri kalaam lahi abar amru baa lagu soo yiri marka faman lam yanqad qofkan u hogaansamin limrihi amri laahi qofkan amri rabbi u hogaansamin fahuwa asagu imaa mukadibun lahu alla mid beeninahaya weeye aw mumtanicun marka muxuu noqonaya mukadibun lahu mukadibun lahu bilqabr warku ku beeninahaya alla warkuu sheegahayo iyo akhbaartuu sheega ayuu ku beeninahaya aw mumtanicun ama wuxuu ka reebtoomahaya diidahayaa can ilinqiyaadi inuu u hogaansamo lirabbihi rabbi inuu u hogaansamo labadaa midkood muu faman lam yanqad liamrihi ila amarkiisa fahuwa imaa mukadibun lahu khabarkuu beeninaya aw mumtanicun can ilinqiyaadi lahu can inqiyaadi rabbi rabbi inuu hogaansamo diidaya wakiilahuma labadooduba inaad ah, rabbi beeniso ama amarkiisa aad diiddo ood ka santaagto kilaahuma kufrun sariixun waa gaalnimo iska cad labadaba gaalnimo iska cad inaad alla khabarkiisa beeniso ood ku beeniso amarkiisa aad diido tiraado waa diiday labada kufr iska cado waman istakafa qofkii fuudaysta bihi bilaahi fuudaysta oo istahzaa ku jeesteesa biqalbihi waman istakafa bihi wastahzaa biqalbihi alla qofkii fuudaysta wastahzaa biqalbihi qalbigiisa uga jeesteesa imtanaca waxaad reebtoomaysa an yakuuna inuu ahaado munqaadan mid u hogaansamay limrihi alla amarkiismid hogaansamay inuu yahay baa reebtoomaysa waa saxw mar haddaad alla fudaysatay qalbiga wajesteysayso ood ku ciyaarayso amarkiisa hogaansamay maysigo falinqiyaadu inqiyaadku iyo hogaansamku ijlaalu wa ikraamu inqiyaadka hogaansamka laguu sheegahayo waa ijlaal alla aad weynaynayso alla inaad weynayso tacdiim iyo taqdiru wa ikraamun alla aad karaamaynayso maamuusayso wاstiaafkuna soo maaha ihaanatun wa idlaalun istiaafkuna ihaanatun waa liidid weeye wa idlaalun waa dulaysi waa dulli mar haddaad alle ihaanaysanayso istiaaf aad ku samaynayso waa ihaano iyo dulaysi iyo idlaal iyo liidid wey marka isma qabta waa iska sooji inqiyaad huwa ijlaal wاkraam wlihaana wاstiaafna waxaa wey ihaanatun waidlaal waa dulaysi iyo liidid wey wahumaa labadooduna idaani waa laba didi waa saxw inqiyaad iyo istikfaar waa idaan inaad hogaansanto inaad fudaysato oo diido mar haddaad fudayso diidsatoo quursatana amarkaad diidaysaa wahumaa idaan famataa xasala waqtiguu xasilo oo dhaco fi lqalbi qalbi qofka muslimka markuu dhaco axaduhumaa midkood markuu dhaco intafaa waxaa nafiyo meesha ka baxaya alaakhir mid kale waa saxw haddii lagaa helay ijlaal iyo ikraam istikfaar meesha waa ka baxayaa istikfaar haddii lagaa helo igraam iyo ijlaal iyo tacliim meesha ka baxaya idaa xasala waaxidun intafa wadahaba alaakhar ku jiroo tagayo faculim markaasaa waxaa la ogaada ana alistikfaafa inaad fudaysato alla iyo rasuulkiisa diinta iyo walistihaanatu inaad liiddo iyo wasaba caydi tunaafi waxay nafinaysaa diidaysaa aliimaana iimaankii bay diidahayaan howlahaan oo dhan wey istifaaf iyo istihaana iyo sab iyo waxaaso tunaafi iimaana iimaankii bay nafinaysaa munaafaatan diddi lididi munaafaadka ay diidayso oy hadinayso adidi lididi w didku didkiisa ku dhaco inta midka kale kasoo horjeeda kufri waaa kasoo horjeeda imaam waa kufri waa kasoo horjeeda tasdiiq diig waa kasoo horjeeda marka waa isnafinahayaan waa isnafinahayaan ayb marka tunaafi limaana way munaafaat didi lididi shay shay kasoo horjeeda uu diido biyac iyo dabr isdiidahayaan marka waa isdiidahaya mar haddii lagaa helo ikraam ijlaal iyo inqiyaad iyo haddii lagaa helo iyo tacdiim istikfaaf meesha oo ka baxaya istiaaf hadii laga helo ikraam iyo tacdiim iyo ijlaab laga soo baxaya warka waa cada ahaali wejiga saddexaad waxawy marka warkay ayagu yidhaahdeen isma diidahayaan inaad cidaad jeceshahay oo tacdiiminaysa aad carabka ka caydo isma diidahayaan oo isdiidahayaan did baynaysuy mana suurtagelaysa de warkaasa waa laga takhalusay ahaali wejiga saddexaad waxa wey altafriiqu in la kala geeyo bayna man yafcalu qofkii samaynahayo adamba dembigiibuu samaynahayaa tashahiyan ay xubbahu isagoo jecel tashahi ay xubba u jecel yahay tashahi bimacnaa araqbu raqbo iyo xub uu jecel yahay ay atafriiqu in la kala goyayo baynaman yafcalu qofkii samaynaya addamba dembigii macsiyada wuxuu samaynaya tashahiyan asagoo jecel oo raqbo iyo maxabo u haya min gayri mucaanadatin ay min gayri mucaaradatin w isagoo mucaarado iyo diidda aan samaynay macnaha naf iyo shaytaan uu waxaan jecel yahay iyuu ku dhacaya laakiin ma jirto min ayri mucaanadati wy almucaanada waxaa la yihaahdaa idaa khaalafa alxaqa baa la yihaahdaa xaqa markuu khilaafa bicilmin oo ku khilaafo hadihi mucaanada almucaanada idaa khaalafa alxaqa waxaada sawaaba maca cilmihi bi xaqana wuu og yahay saasaa la yidhaha asaga ayb lakin hadda waxaa laga wadaa almucaanada mucaaradaba hadda laga wadaa ila mucaarada waa lagu fasira mucaarada mucaanada lagu fasira marka tashaya uu jecel yahay oo hawsha uu jecel yahay ayuu samaynaya min hayri mucaanadatin mucaarado ma u samaynahayo oo mucaarado macnaha maxaa laga wadaa inuu xaqii oo dhan diido wey oo wajiga ku dhuftoo yihah ma ogoli ayb aw juxuudin ama inkiraad u inkirahay juxuud uu inkira oo juxuudna goormu yimaadaa aljuxuud yati bacda almacrifa la soco aljuxuud yati bacda almacrifa sida imaam nawowi keyrkiisa sheekh islaam taymiya keyrkood culmo badan bay taxqiijiyeen aljuxuud yati bacda almacrifa markaad shayga garato ayaa waxaa u diido ayaa leeadaa jaxada uu diido ayb laakiin waxaadan ogeynba haddi ma jaxadin karti marka waa inaad shayga garato ood fahamto markaasaa waad dhihi waa diid laakiin waxaadaadan aqoondaadkana waa diid oliga maxaa diid hadda ma aqaana maxaa diid waana meeshada soomaalida u badan tahay socda waxbay maqlayaan sayleyi waa diid maxaa laga wada haddaad tiraado maxaa laga wada ma aqaan waa la diiday mar haddii diinta islaamka laysu xukmo oo shareecada hala qaato walaala hala noqdo gacal hala noqdo haddaad kala diinta maxaad diideen haddeed waa diideen maxaad diideen xalga in mudku yihahda gacanta shareecada kale u dhaqma hadii la yihahda gacanta la isgoynaya ka waraysina gacanta oo adigu mutug baad su-aal mayda weydi mutug baad adigu aabbaa mutug baa hooyadaa mutug baa maya laakiin maxayd gacanta la goynaya adigu soo ordaysa macag maba uu fahaminba wuxuu fahmay maba garanhaya wuxuu garanaya marka soomaalida waa qayb ka u badan tahay tahay juxuud aw juxuudin aw istikbaarin ama wa isweynaynaya kibir iyo santaa baa ku jira w marka waa in la kala qaado qofku hadduu dembiga macsiyo iyo xubi iyo naf iyo shaydaan ugu dhacahayo iyo hadduu ugu dhacahayo mucaanado iyo mucaarado ugu dhacahayo iyo juxuudi inkirid iyo isla weyne kibir ugu dhacayo waa in la kala qaado midna gaal buu noqonaya midna wuxuu noqonaya saaxib lkabiir oo macsi noqonayo midka hore tashahi hadduu ugu dhaco wuxuu noqonaya saaxib lkabiir oo saaxib macsibu noqonayo kuwa dambe mucaanada iyo juxuudka istigbaarkana dekaal noqona qofku ila kufrigu waad ogtihiin kufrigu maaha tardiib keliya alkufru kufru liibaad kufru istigbaar kufru shaki kufri eh, waa badan yahay kufri waa kufru nifaaq waa badan yahay qaybo kalena waad ogtihiin oo ayadoo nawaaqid islaam lagu tiriyo labaiyo tobanka shirkigii baa ka mida muwaalaadku kaafiriin baa ka mida laga jeestaa ka mida lagu camalfalin baa ka mida ayadona qaybo kale waad ogtihiin laakiin qolaa waxay ku qaldameen oo mutakalimiinta iyo murja-ada iyo ka mida iyo qolab hadda joogtoo salafiyo waxay ku soo aroorinayaan inuu yahay tagdiib bas yahay kufr kadib maaha kufrigu yakuunu mucaarada wayakuunu icraadan wayakuunu nifaaqan wayakuunu kufru shakin yakuunu kufru muwaalaad wayakuunu kufru shirki kufrigu cidu iska badan yahay aad buu tira badan kufrigu wuxuu yidhi wabayna man yafcalu ciddi samaynaaya wabayna man yafcalu ciddi samaynahaya dembigii u samaynaya juxuudan wa mucaanadatan hawlaha in la kala qaado waa laga maarmo howlahaas waa in la kala tafsiiliyo oo dadka qaarna lagu gaaloobayo qaarna lagu gaaloobayo horta waa in la kala tafsiiliyo waa in la fahmo kabacdi hadduu aad warka hadla wuxuu yidhi uma intaas kabacdi marka hawshaa fahanto oo dembiga inaad macsiyo iyo ugu dhaca tashe iyo xubbi inaad ugu dhacdo iyo nafya shaydaan iyo inaad inkiraad iyo juxuud iyo istigbaar aad kufriga u samayso marka hawlaha la kala fahmo uma intaas kabacdi alimtinaac oo qeybtoonida inaad qeybtoonto ood ficilkii amarkii imtinaac muxuu yahay amarkii lagu amray inaad ka istaagto oo diido imtinaac xaldoor salaada tuko wamtanacta waad ka istaagto xadfi maya isfahmo hawshaas ku hadlaya uma intaas baa alimtinaacu inaad reebtoonto oo amarkii aad ka reebtoo samayn weydo iyo walibaau inaad diido min alficli ficilkii inaad samayso ficilkuna waa amarkii hadala soco wuxuu u noqonayaa imaa likhalalin khalal iyo daldalool ku jira fi ictiqaadi inaad ictiqaadsan tahay fi ictiqaadi imaa likhalalin khalal iyo daldalool ku jira fi ictiqaadi xikmati alaamiri cidda ku amraysa xikmadeeda muxuu amarkan keligi muxuu ku amrahayo amarkan uu ku amrahayo wax xikmado ku jirta ila adigu cabdi addoon laleeyahay baa tahay qad tafhamu xikmata almri wa muraad alaamir waqad laa tafham alla ku amrahayaa inaad fahamtana waa laga yaabaa inaad fahmna waa dhici marka amarka markaad imtinaac iyo ilaah aad samayso imaa inaad aaminsan khalal uu ku jiro cidda aamirkaa yaa waxaad tuhumsan tahay xikmadda iyo ujeeddada uu ka leeyahay inaysan wax ku jirin oo bilaashkii lagu qasbaayo tusaalahaan saas oo kale imaa likhalalin fii ictiqaadi xikmat اlaamid iyo wa qudratihi awooddiisa oo awoodduna maxay tahay awooddiisu waxaa weeye haddaad waxaan diido inuu wax kugu samayn karo war amarkaasana arrintaas ficilkaasna waa diidda maxaa diidaysaa waxaad aaminsanta imaa inay waxa lagu diraya cabas yihiin oon xikmad iyo maqsuud iyo manfaca aysan lahayn wa imaa cadamu qudratii inuusan awoodu lahayn inuu ku ciqaabo haddaad hawsha diido labadaas arimood waa mid mid kale oo soo socotaa uma imtinaacu walibaau min alficl adiidu wuxuu unoqonaya imaa likalalin khalal iyo daldalool ku jira fi ictiqaadi u ictiqaadsan qofku aaminay dalool ku jira xikmata la aaminay cidda amarka xikmadeeda iyo ujeedadeeda xikmadu dee waa ujeedadeeda danta laga leeyahay iyo waqudratii awooddiisa fa marka wuxuu unoqonaya haada warkaan asaga imtinaac ani ibaagaan aad wuxuu unoqonayaa ilaa cadami tasdiiqi in la waayey inaad rumaysay biifatin min ifaatihi iaad ifaad sifaadka ilahay ka oo maxay ahayd ilaahay subxaanah wa tacala huwa alxakiim walahu xikmatun baaliq adigu waxaad laakiin aaminto kugu dhaxday xikmadii ujeedda inuusan kala ruxmaalayacni alle subxaanah wa tacaala qaadir weeye san faaclad garanaysaa walahu qudratun taamo qudra dhamaystirna waa leey qudrasin ka shakiday kuna marka muxuu noqday amarkii waxaad u diiday beenin aad beeninayso oodan rumaysnayn ilaa cadami tasdiiqi bisifati min sifaatihi ilahay sifaatkiisii oo xigmo ahayd iyo qudriya awood ahayd ayaad ka shakaday oo diidantahay hawsha diidan tahay taa waa mid waa gaalnimada taayada waa gaalnimo hawsha inay kuu dhaco gaalnimo waqad yakuun inuu ahaadaa la arkaa maca alcilmi asagoo og waa ogyahay alla inuu xikmad iyo maqsuud kaleeya ujeeda ka jirta waa ogyahay inuu karana waa ogyahay awood waa u leeyahay cilmi buu leeyahay Ah, ma inkirsana waa ogaya wa waqad yakuunu inuu ahadaa la arkaa iibaad iyo imtinaacu maca alcilmi isagoo og bijamiici maa yusadiqu bihi waxa uu rumaynahayo oo dhan cilmigu ogy waxa loo sheegahayo waxa lagala hadlahayo amarka la farhayo khabarka loo sheegayo sidqi runbu u ogya inay wax asaxayeen ah, marka waqad yakuunu inuu ahadaa la arkaa wey imtinaac iyo iibaagii maca alcilmi bijamiici maa yusadiqu bihi wuxuu rumaynahayo tamarudan asagoo ku santaaga tamarudku dee waa ku bixin inaad amar diido tamarudku waa amar diido tamarudku waa inaad dowladda iyo cidda amarka kugu iyo waalidkaa iyo sultada meesha ka jirta inaad ku amar diido baa la yidhaahdaa oo jamhadayso tamarud inaad ku baxdo aw imtinaacan wuxuu u diidahayaa liqaradi nafsi nafta ujeedaeedana ay leedahay wax walba waa ogyahay xikmadda alla waa fahansanyahay qudrada alla waa ogyahay wax walba ogyahay cilmi ule laakiin muxuu diidahayaa oo tamarrug u samaynahayaa oo u amar diidahayaa wuxuu u amar diidahayaa liqaradi itibaacan liqaradi nafsi naftiisu ujeedooyin haddana ay leedahay ayuu waxaa u diidahaya lakin huwa calaa cilmi marka waa mucaanid mucaanidku marka muxuu ahaa man xaada alxaqa wاsawaaba maca cilmi bihi marka mucaanid hawshii dafiraha wa xaqiiqatuhu midkaan asaga kufur buu yiri sheekhu midkaan asaga waa kufri banaanku iska yahay mar haddii naftaada amarkii wax walba adoo og haddana aad sii inkirayso diidayso waxaa weeye waa kufriga gaalnimo haadaa warkaan waa saas buu ku yidhi waana gaalnimadaas liannahu ama kufrigu haada kufrigii wuxuu ku noqday weye liannahu asagu qofku yactarifu wuxuu ictiraafsan yahay lilah alla wuu ictiraafsan yahay wa rasuulihi rasuulkiisu uu ictiraafsan yahay bikuli ma abara bihi wax kastoo alla sheegay rasuulkiisu sheegay waa ictiraafsany waa la ogol yahay ayb wa yusadiqu wuuna rumaynahayaa bikulli maa yusadiqu bihi lmu'minuun muminiintu wax kastay rumeeyeenna waa rumaysanya waa ogol yahay oo dood kama qabo laakinahu asagu yakrahu wuu karaahaysanaya waa nacaya daalika hawsha waa karahaysanaya amarka inuu fartoomo waa karahaysanaya waa koofsanaya laakinahu asagu yakrahu daalika hawsha waa karahaysanaya yubqiduhu wuu caroonaya wayasqatu wuuna u cadhoonahayaa wey licadami muwaafaqatihi limuraadi wamushtahaahu marka wayusadiqu bikuli maa yusadiqu bihi lmuminuun muminiintu waxay rumeeyeen wuu rumaynaya laakin uu yakrahu dalika hawsha muminiintu rumeeyeen isagoon rumaysanaya inuu karaahsanaya iyo awaamirta inuu la yimaado wayubqidu wuu u cadhoonahayaa waa necebya wayasqatu oo u cadhoonahaya licadami muxuu u cadhoonahaya oo awaamirta u diidahaya iyo wixii uu rumeeyey licadami muwaafaqatihi waxa la amray ayaa wuxuusan waafaqaynin limuraadihi asagoo ujeedada u leeyahay wa mushtahaahu wax asagoo jecel yahay xubbi xubbiisa iyo shahwadiisa iyo amarkaa isdiiday shareecadana hadde waxaa loo soo dejiyey la soco an yakuuna alcabdu taxta awaamir shariica wa takaaliif ashariica addoonka in laga saaro dawaaci hawaahu wayujcala taxta alawaamir baa addoonka shareecada loo dejiyey laakiin asagu wuxuu rabaa shareecadu siduu doonaya inay la socoto siduu rabaa inay u marto hadday mari weydo oo diidaha saasuu rabaa waa ogaadin warkaasaba waa yaquulu wuxuuna odhanahayaa ana anigu laa uqiru ma qirahayo ogoli bidaalika amarkaa ma ogoli walaa altazimu mana laasimaayo mana fartoomayo mana samayn oo dhahaya wa ubqid waa loo caloonahayaa haada alxaqa xaqaas waa u caloonahaya sheegay rasuulkiisu sheegay waa u caloonahayaa ma wa anfiru waan ka cararahayaa canhu xaggiisa waan ka cararahaya ama maana waa karaahaysanaya intaabuu dhahaya fahaada midkan isaga nawcun waa nooc buu ku yidhi oo ayra nawci wali noocii hore ayrkiisa noocii hore muxuu ahaa noocii hore muxuu ahaa dee in uu khalal uga jiro fi ictiqaadi xikmati alaamir wa qudratihi ahaw kaasu ahaw inuu khalal uga jiray oo uusan xagga qudrada ilaahay shaki uu ka qabay ama uusan aaminsanayn ama qabash uga jiray iyo xikmadda alle uusan fahamsanayn si aana wax ku jidatio hor ahay tan laakiin maxay tahay tan wuuba qiranaya wuxuu ku leeyahay ana la uqinu bidalika wala altazimu wauqud hada alxaq waanfura canhu hawl iska cado yantiq bilisaani laba hawlooda kala duwan markow fahada nawcun ayru nawci lawli wa takfiiru hada kan in la gaalaysiiyo iyo gaalnimadiisu macluumun waa iska cadahay macluum hawligooda og yahay bilciraani si dirqiyawo min diin islaam diinta islaamka qof kastoo muslima ah, midka dhahaya xaqi waan diiday mana laasimaayo mana qiraayo mana ogeldhahayo ogaadayahay qof kastoo kaaga shakinaya ma jiro wlqur'aanu qur-aanka kariimkana mamluu'u waa ka buuxaa buu ku yidhi min takfiiri gaalaysiinta mila hada nawci noocaan isaga ah oo gaalnimadiisu banaanka taalla in la gaalaysiina dooba iska cadhayo bal cuquubatuhu isaga cuquubadiisu ashaddu waa daran tahay oo maxay u daran tahay de waxay u daran tahay kadaba alxaqa e maca cilmihi jahma isagoo xaqii og oo wax walba garanayo cilmi ah waqad yakuunu maca alcilmi bijamiic maa yusadiqu bihi soo kuusanee isagoo cilmi u leh ayuu waxaa wey hawsha diiday wey cuquubatuhu cadaabu marka ashadda waa daran tahay waa daran tahay saas laga wada wuxuu yidhi ama ihaanat rajuli hadduu xora inuu ka jawaabo warkii ay shala soo dhaheen qofku inuu ihaanaystaa laga yaabo faina alinsaana qad yuhiinu man yactaqidu wujuuba ikraamihi warkiiba inu ka jawab shekh islaam timi ama ihaanat rajuli ninku inuu ihaanaysto oo dulaysto man yactaqidu ciduu aaminsanaya ictiqaadsanaya wujuuba karaamatihi in la karaameeyo kal waalidayn oo sida labada waalid oo kale iyo wanaxwuma waxa iyaga la mida dadka awoowe iyo ayeeye iyo habaryar iyo adeer iyo sodon iyo qaraabo iyo dadka kaa waaweyn oo dhan dadka noocaasa ah, waad aaminsantah in la karaameeyo inay leeyihiin ama ihaanat rajul man yactaqid wujuuba karaamatihi kal waalidayn wanaxwima waxa iyaga la mida falinahu xooggaadoo waayo hadduu waalidkiis ihaanaysto iyo hadduu nebiga ihaanaysto maxay u kala duwan yihiin waalidaanku waa makhluuq nebi maxamedna waa makhluuq haddii nebi maxamed la ihaanaysta waa la gaaloobaya waalidka haddii la ihaanaysta la gaaloobaya maxay u kala duwan yihiin tiibaa horaa in lagu shadiciyo wuxuu kuli faliannahu asagu lam yuhin ma uusan ihaanaysan man qof iyo axad muu ihaanayn kaana uu ahaa alinqiyaadu inuu hogaansama lahu asaga walikraam inuu karaameeyo oo maamuso shardan shardi uu ahaa fii iimaanihi iimaankiisa waalidkaa markaad ihaanaysa aad ihaanaysatay waalidkaa markaad ihaanaysatay ma aadan ihaanaynin qof uu ahaa shardi uu ahaa iimaankaagii asxigiisu inaad karaamayso waa kala duwan yihiin laba baa shul iskulahayn falinahu lam yuhin muusan ahaanin oo ma dulaysanay man axad wey kaana uu ahaa aliinqiyaad lahu inuu u hogaansamo iyo walikraam inuu karaameeyo shardan shardi uma ahayn weeye fii iimaanihi isaga iimaankiisa iimaankiisa marka nebi maxamed bay taasu shardi u tahay waalidayn uma aw waa inamaa in kale maahane ahaana wuxuu dulaystay oo ihaaneeyo liiday man axad ahaanaystoo liiday ikraamuhu karaamayntiisu shardun sharday u ahayd fii birihi samafalkiisa wa aacatahu iyo aacadiisa all aeec rasuulkiisana aeecay waalidkiisana aeecay asalka waxaa ku jiray iyo wataqwaahu cabsidiisa wuxuu ihaanaystay oo dullaystay qof ay a karaamadiisu shardi u ahayd inuu yahay qof baari waalidkii baari u ah inuu waalidka aeecayo alla awaamidsa aeecayo rasuulka aeecayo taqwadiisa wanaagiisa akhlaaqdiisa kutusaysa u ahaaneeyey marka saaxibukabiira waa macsiya war fisqu noqonaya kabiir min alkaba'ir buu ku dhacay cuquuquladi buu ku dhacay cuquq waalidayn ku dhacay kabiir min alkaba'ir buu ku dhacay gaalnimo istixlaal lagama hadlaya la soco gaalnimo muu laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ikraamkiisu iyo inaad maamuuso waxay u ahay shardi iimaankaado haddaad ihaanayso takfur waalidiinta haddaad ihaanaysato laa takfur tufasahdo waa sidaa noqonaysa saas marka laba baab kala duwan yihiin marka haysugu kaana qaldinow baababaan shuqul isku lahayn haysu kaana gelinow waa inaba ahaana wuxuu ahaanaystoo dumaystay man ikraamu sharqun uu u yahay fii birihi samafalkiisa iyo waalidkii bir u samafalahayo iyo wa aacatihi iyo aacadiisa cibaadaadkiisa iyo waalidkii inuu adeecayo oo tala yeelayo labadaa baab marka waa kala duwan yihin xukmi marka wajaanibullahi alla dhinaciisa wajaanibul xagga dhinacaale maxaa loogu gaaloobay markii alla la ihaanaysay rasuul maxaa loogu gaalooy xagga waalidka jaanibkooda markii lafin loogu gaaliboy laba jaanib oo kala duwan wa jaanibullahi alla jaanibkiisa dhinaciisa iyo wa rasuuli rasuulkiisa inamaa kafara shii wuxuu u gaaloobay wey liannahu asagu saabigo iyo midka muhiimka wax ihaanaynayo laa yakuunu ma ahaanayo mu'minan ma ahaan maayo weeye xataa yusadiqa intuu rumaynayo ilaahay iyo rasuulkiisa tasdiiqan rumayn weeye tasdiiqaasoo yaqtadii keensanaya alkhuduuca tawaaduc iyo walinqiyaad inaad hogaansato maba lagaa helahayaba iimaanba weeye iimaankaa mara sax ma noqonahayo ilaa aad rumayso iimaan oo keensanayo tawaaduc iyo inqiyaadu faxayu meeshii lam yaqtadihu uusan keensan weeye tasdiiqu faxayu meeshii lam yaqtadihu tasdiiqu uusan keensan muxuusan keensan khuduuci iyo inqiyaadka uusan keensan weeye lam yakun ma ahaanahayo daalika tasdiiqu tasdiiqa asaga ma ahaanayo iimaana iimaanba ma bahaw iimaan aan laga helin tawaaduc iyo inqiyaad aan laga helin falaysa biiimaan marka markii alle aad ku santaagtay dhinaca alle aad ku santaagtay rasuulka ood gilto caylo ablagajar istaahaad ihanaysay khuduuc iyo inqiyaad lagaama helin fa asbaxta kaafirun laakiin waalidkaa markaad ku santaagtay ood ihanaysatay ma aadan gaaloobina waxaad noqotay caasi iyo mujrim iyo saaxib kabiiraad noqotay marka laba jaanib oo shuur isku lahayn laba jaanib shuur isku lahayn waa jaanib allah alle dhinaciisa manaa dhinaca alle dhinaca rasuulka arrinku waa laba dhinac jaanib waalidayn wa jaanibun lilaahi uma rasuulihi jaanib ilahi iyo rasuulkiisa iyo jaanib waalidiinkaa marka jaanibka alle iyo rasuulka hadii laahaansa waa lagu gaaloobaya jaanibka waalidiinta hadii lasaa lagu gaaloobi maxay kala duwan yihin wa jaanibullahi alle dhinaciisa wa jaanibullahi alle jaanibsa weeye iyo wa rasuulihi rasuulkiisa dhinaciisa inamaa kafara fiihi wuxuu ugu gaaloobay fiihi fi jaanib dhinaca waxaa lagu gaaloobay liannahu qofka saabiga ama wax ihaanaysanaya laa yakuunu ma muminan ma ahaanayo mid iimaan laga helay ma ahaanayo xataa yusadiqa intuu rumaynahaya allihi rasuulkiisa tasdiiqan rumayn weeye yaktadii keensanahaya oo dalbanahaya alkhuduuca tawaaduc wey iyo walinqiyaad hogaansan wey fa xayu meeshiyo lam yaqtadihi tasdiiqu uusan usan uusan keensanayn alkhuduuca walinqiyaad uusan keensanaynin lam yakun ma ahaanayo daalika tasdiiqu tasdiiqa aad noo sheegtay oo ti nebiga waa rumaysanay inuu runlow yahay imaanan imaanba ma noqon hayo sheeka berri ma noqon hayo waa soo cadaaday warkaa marka warkaa maxaa lagu burburiye waxaa lagu burburiye warkaynaheen inaad qalbiga tacdiim kaaga jirto maxaba kaaga jir tawqiif kaaga jiro haddana carabka aad kaga hadasho cay iyo aflagaadiyi ahaaniya sabi aad kaga hadasho hawsha ayadaa gurin mayso oo carab ka timid wixii qalbiga ku jira ma gurinayso waxaa la yidhi way gurinaysaa mana dhacayso suurtagalla maaha cid qalbigaaga maxabo iyo tacdiim iyo inqiyaad iyo tawaabic ugu jiro inaad caydo aad kageediso mana dhacaysa suurtagal maaha tasdiiqa aad sheegtana waa been axmel kama jiraan waa la yidhi warkooda waalidiinta iyo waalidka iyana waa la kala qaaday iyo rasuulka ala sla waa la kala qaaday rabbi subxana wataala la kala qaaday ama jawaab shubhat aaniyati soo maaha maay ahayd shubhat aaniya waxay ahayd midii labaad oo jahmiyada ah. jahmiyati makhadun aakharu wahuwa anahu aysaaq wey qad yakuunu bilisaanihi maa laysa fii qalbihi faida kaana fii qalbihi tacdiim watawqiirun laysa e, tawqiirun lirasuul lam yaqdax khilaafu dalika bilisaanihi fi lbail hawshaas laga jawaabayo laga jawaabayo tii hore waay tii hore tii hore daba socotay oo ahayd anahum cafwan e, tii hore waxay ahayd kamaa yatruku faina alinsaana qad yuhiinu maa yactaqidu wujuuba karaamatihi kama yatruku maa yactiqdu wujuuhahu hawshaas hawli isdaba yahay midda labaad ama jawaab shubhat aaniyai fa min alaai wujuh awjuhu saddex wajibaa lagu jawaabayo axaduha iska dhibya axaduha waxaa weeye anahu amar yashaani yalzamu waxaa laasimahaya calaa qowlihim qowlkooda qowlkooda oo qowlkoodu muxuu ahaa qowlkooda waa midkay dhaheen hadda meesha u qornaa oo ahaa carabka in wax ka yidhaahdaa laga yaabaa qalbiga ha la yidhaahdaa aan shuqul ku lahayn aan qalbiga shuqul ku lahayn anahu abar shay yalzim waxaa laasimaya calaa qowlihi markii la qabto jahmiyada iyo murjacada iyo mutakalimiinta haadaa oo kana weeye ana man takalama qofkii ku hadla bisaa'iri anwaaci kufri anwaacda kufriga oo dhan bisaa'iri anwaaci kufri oo dhan qofkii ku hadla iyo watakdiibi beenintii iyo waljuxuud inkiridii yajuusu waxaa banaan baydeen ayn baa ka dhalanaysa yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado mu'minan qof mu'min ah fii nafsi mri ee xaqiiqati mri dhab ahaan inuu muum yahay baa laga yaaba qowlkooda anahu yalzim calaa qowlihim ay dhaheen wax qalbiga ku jiray oo tacliimka tawqiidka wax khilaafsan carabka waa dhihira waxaa ka dhalanaysa ana man takalama qofkii ku hadla bisaa'iri anwaaci alkufri anwaacdi gaalnimada oo dhan wey iyo waltakdiiri inaad beenisa aliga rasuulkiisa iyo waljuxuudi inaad inkirto ijuusi waxaa qofkaa bannaan anwaac alkufri oo dhan ku hadlay an yakuuna inuu ada muuminan mid mumina fii nafsi mri xaqiiqati mri asagoo aan kufri oo dhan ku hadlahaya inuu noqdo muumin baa dhici karta maxaa dhacay liannu qalbigaa buuxo alkufru haahuna waliimaanu haahuna wayn iimaan fi qalbi aliimaan haahuna fi qalbi kufrigaani waxaan maxay tahay alkufru haahuna carabka wax dhimaa maras liannu tanaafi ka dhacayo saas warkaas leeyihiin wuxuu ku sheekh islaam temi waa warkaan asagaa oo ah muxuu yahay qofku inuu awaaxi kufri takdiib juxuud oo ku hadlo haddana uu mumin yahay fii xaqiiqati اlamri dhab ahaan inuu mumin yahay laa yaquulu ma odhanahayo ilaa man axad mooya qof kale odhan maayo khalaca siibay ribqata alislaami islaamka mareegtiisii siibay iyo gunjintiisii min cunuqihi cunuqtiisa qoortii ka siibay war waxaala mareegtoodii qoorta kala baxay xariggoodii mid qoorta islaamka kala baxay oo fakaday waxarta hadday mareegtii xarigga qoorta kala baxay maxay samaysaa yaa jamaaca meeshay sii fadhida mise waa carabtaa midkaan waxa waa islaamka ka cararay qoortii iyo mareegtii kala bahay wahada laa yaquulu ma odhanaayo ilaa man khalaca mid siibay moogiye ribqat alislaame islaamka mareegtiisii buu siibay ribqat alislaam islaamka mareegtiisii buu siibay min cunuqi qoortiisu kasii mar hadduu islaamka mareegtiisa qoorti ka siibayna hadda gaalow waa ku daayay wy warkaa markaa war jira maaha jawaabtooda laga bixina waa taa weye suurtagalla ma aha in afkaada iyo qalbigaada iskhilaafaan iyo carabkaagu oo qalbigana iimaan ka buuxo carabkana gaalnimo aad uga hadasho saana muumin xaqiiqatan nafsi aad ku tahay ma dhici karto qofku warkaa yidhaahdana waxaa weeye waa qof aan islaamka shuqul ku lahayn waa gaal weeye qofka asaga waa man khalaca ribqata lisan min cunuqi aani aaniyaha mideeda labaad waxa weeye jawaabaha mideedas labaad waxa weeye ana ladii midkii calayhi dushiisa ay yihiin oo ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaca dadka sunahu saaxiibka ah waljamaca iyo kulanka saaxiibka ahaa waxa weeye ay isku waafaqsan yihiin ana maa fi lqalbi qalbiga wuxuu ku jira oo min almacrifati garasho ah xaqii baad garanaysaa sawaabkii baad garanaysaa diintii baad garanaysaa rasuulku wuxuu kugu leeyay xaqaad garanaysaa wuxuu kaa mudan baad garanaysaa alla wuxuu kaa leeyay baad garanaysaa daay ana maa fi lqalbi qalbiga waxaa ku jira oo min almacrifati garashaa weeye laa yanfacu ma anfacayo alcabda addoonka ma anfacayo maa lam yatakalam intuusan ku hadlin biliimaani imaanka intus ku hadlin qalbigaaga hadday macrifo ka buuxdo macrifadu maxay tahay inuu nebi maxamed xaq yeelo qalbigaaga ka buuxdo Eh, diin xaqa loo soo dhiibay rabbi oobka kuu sheegay inuu xaq yahay awaamirtu inay xaq tahay inay khayr tahay macrifa janna inay jirto naar inay jirto qalbigaaga macaarif baa ka buuxda laakiin carabkaaga waxba lagama hayo waxba maadan sheegin saas wey ana maa fi qalbi min almacrifati ma ku anfacay laa yanfacu kuma anfacayo weeye laa yanfacu cabda adoonka ma anfacay maa lam yatakallam intuusan ku hadlin biliimaan iimaankiisa ku mar haddii qalbiga macaarif iyo cilmi aqoon ay ka buuxdo iimaankiina aadan ku hadlin oodan iimanka hadda laga hadlaya maxaa wey waa shahaadateynki la soco iimanka hadda laga hadlay waa shahaadateynki aliimaan huna laga hadlayo waa shahaadateynki haddii qalbigaaga islaamku inuu xaq yahay ku qanco oo rasuulku xaq yahay diinku xaq tahay macrifada qalbigaaga ay ka buuxdo kuma anfacayso xataa tatakalama biliimaani wahuwa shahaadateyn siduu ku dhawaaqo maxaa dhacay falqawlu inaad ku qawsho oo aad oo tawxiidka ku dhaho falqawl inaad ku qawsho ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamad rasul aad tiraahdo min alqaadiri calayhi iyo cala alqowl qofka qowlka karay shardun shardi bay u tahay fii sixat aliimaan iimaankaagu inu asaxo ayb muxuu ku yidhi sheekhu falqawlu in lagu hadlo iimaanka iyo shahaataynkii lagu hadlo min alqaadiri qofkii kara calayhi cala alqowl qofkii kala shartun waa shardi iyo laai laga maarmaan weeye fii sixati aliimaan iimaankaada una asaxo haddii laakiin kayruqaadir aad tahay oodan karinin oo maxaa dhacay carabkaad laad ah. carabkala adha dhagool baa tusaala carabkaad la adhay ama maahana carabka maligide kelimadan tawxiidkao lagu dhawaaqay carabiga ma kartidba nin cajami aad tahay weligiisba ma maqal carabkaaga ma soo marsiin kartid waad karigi maca daalika waa dhimatay adigoo keli waayo carkaaga la soo marsiin waayey sida ku dhima maanic kasta ha ku yimaada hadduu kari waayo oo tawxiidka inuu ku dhawaaqo uu kari waayo saana ku dhinto waxaawy kaa asagaa lagama hadlaayo qayru qaadir weeye dooduna kama taago midkaa wax dhiba midkaa male looma haysta kaa asaga kaa asaga waa qof muslima liannahu maxaa dhacay macrifadii iyo culumtiina qalbigiisa waa gasho waa ku degay maanicna waa ku qumay oo ah inuu ku hadlo laakiin qofku hadduu qaadir yahay oo uu ku hadli waayo waxa uu qaadir yahay kuna hadli waayo diido asaga waxba ma anfacaysa marka falqaadir midka kale weeye inuu imaamku ku hadlo falqawlu oraahdi imaamku lagu hadlo min alqaadiri kii kari caleyh cala alqawli kare shartun shardi bay u tahay alimaam jahmiya laakiin maxay ku lahaayeen jahmiyo iyo karaamiyo iyo balaayo maxay ku lahaayeen aliimaan huwa macrifat lqalbi faqad bay ku lahayen waa inaad qalbiga ka garato alla inuu jiro kabacdin muwaxid baa tahay mumin baa tahay sidaas janna kulisaa bay kulahayen marka marka baailow wuxuu kuri shekh islam fa ahlu sunna dadka sunnadu saaxiibkaa mubiquuna waxay ku ijmaacsan ku kulansan yihiin mutafiquun fa ahlu sunna dadka sunnadu saaxiibka mubiquuna iyo mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihin oo mujmicuun ku ijmaacsan yihiin ana aliimaana iimaanku qawlun mid lagu hadlaayo inuu yahay waa inaad ku hadasho haddaad qaadir tahay inaad ku hadasho waa shardigu wa camalun camalna waa inaad la timaado wey waa haddaad qaadir tahay oon dee markiiba aysan kula teginin seefta kula tegin haddii markaa tawxiidka ku dhawaaqday qalbigaagu iimaanku ku dhibcay tawxiidkiina ku dhawaaqday oo qowlka lagaa helay lagaa ictiqaad waa lagaa helay qowlna waa lagaa helay camalka iyadoon lagaa helin ayaa dhimatay ta hadday dhacdo waxaa muslimaad muumimaad muuximad wacni u qara taasna wax dhibamada marka ahlusunna muطbiquuna ana aliimaana qowlu wa camalu iyo camal iyo ictiqaad inuu yahay marka ictiqaadkii oo macrifaan qalbiga gelinaya kabacdi qowlna la imaan maayo camalna la imaan maayo saasaan muumin ku ahay oo macrifada iyo garashada keliaan muumin ku ahay laa yuqbal kaafir baad noqonaysaa liannaka qaadir baa tahay waad kartaa inaad ku hadasho ayb qaadir baa tahay inaad ku hadasho aalituha midada saddexaad waxa weeye qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi man kafara cidii ku gaalowda bilaahi alle cidii ku gaalowda min bacdi iimaanihi iimaankiisa ka gadal cidii ku gaalowda alle fahuwa kaafirun aa warka waa dhaca fahuwa kaafir wey man kafara bilaahi min bacdi iimaanihi fahuwa kaafirun waa gaal maxaa laga soo reebahaya ilaa man ukriha cidii la dirqiyey ilaa man ukriha calaa kalimati kufr ilaa man ukriha cidii lagu dirqiyey calaa kelimati kufri kufri kelimadiisa qofka lagu dirqiyey oo inu ku dhawaaqo lagu dirqiyey wa qalbuhu isaga qalbigiisa damiirkiisuna muma'inun uu ku xasiloon yahay biliimaani iimaanku uu ku xasiloon yahay kaasaba waxaa wey gaaloobi mahayo gaaloobi mahayo walaakin man walaakin ha yeeshee man qofkii sharxa waasiciya bilkufri gaalnimadii waasiciya sadran laabta u waasiciya man weeye oo min almukrihiina hadduu ila soco walaakina man qofkii oo min almukrihiina kuwa la diqiye ka mida oo sharaxa waasiciya bilkufri laabtiisii wuxuu u waasiciya kufriga gaalnimadi satran laabtii u waasiciya facalayhim dushooda kuwaas waxaa ahaaday mukrihiinta ahaa haddana gaalnimadii ku qancay qadabun cara ayaa ahaatay min allahi alla ka ahaatay walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiimun cadaab weyn waa leeyihin waxaa laga hadlayaa meesha aayaddan waa aayad weyn waa qaacido jaamica oo maxaa weeye wixii la oran jiray mawaanic alkufri ama shuruud wixii la oran jiray aayaddan looga hadlo aayaddan waxay kuu sheegtay cidda hadduu gaalnimo ku dhawaaqa laga aqbalahayo oo loo cudaaraya maxaa weeye waa mukraho dhinac kale haddii loo dhigo waa qofka hayru mukhtaarka hunaaka mukhtaarun wa hayru mukhtaarun laba dhaqan baa jira hayru mukhtaarku muxuu yahay waa mukraha kowka qofka la diriyey oo gaalnimo lagu diriyey qofka majnuunka ah ila majnuunku qasdi male di maanta ohan gaalnimo ku dhawaaqay majnuunku oo mumin ahaa muslim qof muslim waa shay ah waba laga soo qaadi maayo dhibna mara maxaa ka mida mukti baa ka mida qof gafay baa ka mida maxaa ka mida inkastoo khilaaf ku jira sabiga iyo ilmaha caruurta ayaa ka mida dadka noocaas oo dhanu waa hayru mukhtaar baarkaasay gelayaan mukhtaar baa kuu yimid mukhtaarku waa qof caaqil ah oo baaliqa ah. haddaan ku darno ila saqiirka waxa ku jira khilaaf baa ku jira iskaba dheer u waa caaqil waana baaliq haye waa qaasid ila alficli wa ila alqowl qowlka iyo ficilkana wuu qasdahaya jaahil ha ahaado muta'awil ha ahaado asaga u taalo hawl meel moo taalo maaha hasha ku aayad culusu wax kaloo meeshan ka baxayo oo keeni karto ma jiro intaa ubaa loo qofka istikhyaarkii laga waayo oo ah mukrah calayhi la qdirqiyey qof majnuuna waala qof mukhia ah, naasi ilmo caruura dad noocaasa baa laga soo saaraya lanno kuwaan mukhdiga iyo mukhia ah iyo eh, sadiga iyo majnuunka iyo waxay la mid yihiin eh, qofka mukriha waxay kula mid yihiin weligaa la soco hal cilaa kuwada dhacsan maxay tahay kurtigood waxa ay ku hadlayn ma qastahayaan laa lahum qasdun wax qasada male laakiin qofka jaahilka ah iyo qofka mutaawilkaa ah, lahu qasdun ila alqawli wa ila alficli waa leeyahay caaqil waana baaliqa marka intaa la soo rigo intaa sheekh tim isu fasira aad dhegeyso wuxuu ku yiri falmacna aayadda macnaheeda turjumaan quraan iyo markaas arki doontaa falmacna waxa weeye anna man takallama cidii ku hadasha bikalimat lkufri anna man takallama qofkii ku hadla mankaasu qofka jaahil ahaado caalim ha ahaado mukri ha ahaado qofkii kufri ku hadla ana man takalama bikalimati lkufri qofkii kufri ku hadla facalayhi dushiisa waxaa ahaaday ana man takalama bikalimati lkufri kelimadii gaalnimadii weedii gaalnimada qof ku hadla facalayhi dusha waxaada qadarun cara ayaa oo min allahi alla ka ahaatay walahu cadaabun cadiim cadaab weynna waa wa annahu kaafirun gaal buu ku yahay bidaalika takalumka uu kelimatu lkufri ku hadlay gaal ku yahay ilaa man ukriha waa lasoo reebay soo man ukriha cilla darqiyey dadki kaleo dhan awa mukla manukla waxaa kugu jira mukhtigii iyo majnuunkii iyo sadigii iyo qofkii eh, aan qasdi lahayn kuwaasa kugu jira ila kursigood qasdi baysan lahayn dadkii kale awa jaahilkii iyo mutaawilkii awa qad dakhaluu hunaaka halkaasay galeen waad fahanteen hawshta loo wado ay ilaa man ugriha qof la dirtay moogiye walxaal huwa muطmainun uu ku xasiloonyo ku degan yahay biliimaani iimaanka uu ku degan yahay marka qofkii kelimat alkufri ku hadlay oo mukri ahayn iyo ciddii la macnaa waa gaaloobin w cadaab iyo carayna leeyihiin walaakin man sharaxa qofkii waasiciya bilkufri gaalnimo waasiciya sadqan laabtiisa waasiciya oo maxaa laga wadaa uu ku qancay gaalnimada ku qancay marka waa la dirqiyey marka hor gaalnimada isuma doonay laakiin markii la dirqiyey oo la qasbay ayuu wuxuu heeda hawshaan lagu dirqina lagu qasbahay ayada laftidaaba saxaba hawshan waaba runba waaba ku qancay gaalnimadii lagu dirtay wxila bilah iyagoo ku qancayba horuu sii socod hadduu markii hore fi lwal fii xaalati luula wuxuu ahaa mukrahgoona dirqina laakiin fii xaalati wa waqti aani taayara wuu isbedelay muxuu isu bedelay iqtanaca bilkufri washirki buu ku qancay ma dhahaynaa weli waa mukrah miyaan dhahayna mise waxaan dhahaynaa mukrah maayo hadda hadda waa ka duwan cala dhahayna markaatan waa iska qasday waa isbedel tusaale ahaan wadaad qaado wado ayaad qaado oo ku safraysaa waxaa shaki kaa garan wadadani wadadii miyaa mise maaha shaki baad ku qaada dhexda markaad marayso ayaa waxaad ku qaacday inaysan wadadu wadadii ahayn baad ku qaacday xaaladaad ma isbedeshay mise isma bedelin waa isbedeshay waa soo soo kalo waa isbedeshay maxaa raashinkaan cunbaa tusaalahaan markaas ti raashinkaana raashinkan waa necbay oo ku xanuunsadaayo gaas baan ka qaadan cuni maayo saa ui haddaadan cunin ballanka ilaahay xabad baa kaa dhex baxaysa afkaa dhigta waa cunta markaa dhex sii marta waxaad ku qanacday saana ujeeda wax lagu fahmo markaa dhex sii marta xooga cunta waxaad ku qanacday raashinkii war waaba ka duwan yahay waaba ka macaan yahay alaab baa ku jirtaba war waaba heersan ma isbedesho mise ismaad bedelin ma isbedesho halkan waxaa laga waraa markii hore gaalidooda laguu dirqiyey mada aan doonayn dantaadana ma aha laakiin markii laguu dirqiyey kabacdi bacda xaal oo bacda saacaad yaa waxaad ku qanacday in gaalnimada aad qaadato sidaas daraaddeedna waxaa lagu yidhi walaakin man sharaxa bilkufri kufrigaana waa kee waa igraahiya la soco kii laguu dirqiyo walaakin man sharaxa qofka qalbiga u waasiciya bilkufri kufriga weeye waa kufri laguu dirqiyey kii laguu dirqiyey laftigiisii wey kufri kale waxa laga hadla kii laguu dirqiyey laftooda ku qanacday maraaam u yii walaakin man sharca qofkii sharxa bilkufri kufriga gaalnimadii ugu dirqiyey ayuu sadran laabta u waasiciyey man kaasoo min almukrahiina kuwii la diriyey ka mid ahaa kuwii la diiyu ka mid ah la soco fa inahu asagu kaafirun waa gaal way aydan ku noqonaya waa gaal aydantaad haddan ka noqonaysaa say u gaaloobeen man takalam bikalimati lkufri fa calayh qadabun si u gaaloobay ayuu u gaaloobahayaa qofkii markii hore la dirqiyey markii dambena gaalnimadii ku qancay kafara kamaa kafara haaulaai alaysa kadalika kullu man takallama bilkufri kafara ilaa munkar soo oran midkii la dirqiyey lafteedu gaalnimadii ku qanco xageebu ku biiraya qoladii horu noqonaya qoladii qaanadiibu ku biiraya halkii u boodaya marka aayadda si loo dira aayadda aayad culus aayaddan aayad culus wey iyo jahmiyada dhuu dib dhaafi weyday shekh islam tagi isu fasir wajaa jazahu allah khayr walaakin man sharaca tafsiirka isaga haddaad fahanto mas'alada haddaad fahanto kutubu tafaasiir walcaqaa'id in badan oo dhex socoto waxaa weeye wadaadda soomaaliya xataa qur ogaan doontaa godka ay ku jiraan wadaadda soomaaliya hadda tafsiirkooda masaajidda laga shido waxaad ogaan doontaa tafsiirkooda aayaddan ay fasireen dhegayso tafsiirkaana fiiri kabacdi sataclam ayuhum saadiq ayuhum kaadib markaas ogaan doontaa hadegdegi sheekood adoon waxba og waxbaa iska inkarin aayaddan tafsiirkan qaado sheekh islaam taymiya ula noqo wadaada somal tafsiirkoo ula noqo waxaad ogaan meesha khalad ku jiro khalad ku jira ogaanaysaa anugu laakiin hadda hebel hebelku oran maayo aday kuu taabo saad wax ku oranayso laakiin man sharaxa bilkufri weeyo ikraaga satran u waasiciya min almukrahiina kuwii la dirqiyay ka mid a fainahu kaafir weeye aydan ku noqonaya fasaara wuxuu ahaaday wey fasaare fakaana wuxuu ahaaday kullu man cid kaste oo takallama ku hadasha bilkufri gaalnimo ku hadasha kaafiran buu noqday weeye ilaa man ugrihaa cida dirqiyo kelimatulkufri lagu dirqiye maaha weyna jaahil awa weyna mutaawil awa xagay ka baxeen agga ka baxe awligeeda mee la cumshiqo cadro tage waxay galeen fasaara kullu man takalama bilkufri kaafiran buu noqday wiil ilaa man ukriha cid la dirqiyey la macnaa oo yaa la macnaa inuu yahay cid kasta oon qasdicin ah. ila adig marka waxaa lagu dirqinaayo oo lgu le mar raashinkaan cun waxaan samee gaalow marka gu qor lagu hayo laysa laka qasdun wax qasdi ma lihi aan qasdi lahayn oo waalan ilmo caruur ah qof iska hadlay ah oo mukti ah naasi ah baabkaasay gelahayaan waa qayru mukhtaariin amaa ciddii mukhtaar ah oo ajaahil ha noqdeen mutaawil ha noqdeen qad dakaluu fii hada albaab gaalnimay ku dhaceen gaalnimadii dhex fadhiyaan ayb faqaala markaa yidhaahdo weeye ilaa margura oo faqaala yidhah bilisaani carabkiisa wuxuu ka yidhi kelimata alkufri buu ka yidhi oo faqaala yidhah bilisaani carabkiisa wuxuu kaga dhawaaqay kelimat kufri kelimad gaalnimadu kaga dhawaaqay waa gaal buu ku yiri allahuma inaad dirqimoogi wa qalbuhu cafar ilaa man ugraawe oo faqaala yiri midkii la dirqiya wuxuu yiri bilisaani carabkiisa wuxuu ka yiri kelimat kufri buu ka yiri wa qalbuhu asaga qalbigiisuna mutmainun wuxuu ku xasiloon yahay biliimaan iimaankii buu ku xasiloon yahay buu kuyiri idan buu kuyiri markaa iyada falam yurid muusan doonin bilkufri hunaa weeye allah falam yurid hunaa idan xaaladu aday saas tahay oo cidda gaaloobaysa ay tahay cid kastoo gaalnimo doontay oon la dirqinin ciddii la dirqiyey oo gaalnimo ku hadashay qalbigeeduna waa xasiloo yaana ma gaaloobaysa lagu yiri idan marka ayadaa falam yurid lalama doonin bilkufri gaalnimada hadda laguu sheegay halkan oo aayaddu ay ku leedahay man kafara billaahi aayaddu ku leedahay walaakin man sharaxa bilkufri aayaddu ay ku leedahay maxaa laga wadaa ma kufri ictiqaad baa laga wadaa wal istixlaal mise kufru qawli baa laga wadaa kufru qawli baa laga wadaa intabi sheekhu aayadda kufrigay ka hadlayso sheekhow laba kufri waa kee kufri ictiqaad miyaa mise waa kufri lqowl oo kufri carabka laga yidhaahda aayadda waxay ka hadlayso waa kufri lqowl weeye laa kufri ictiqaad lagama hadlayo kaas waxa laga hadlayo idan falam yurid muusan doonin alla weeye hawshaan alla la yidhi man kafara billaahi laakin man sharax bikufr alla la yiri falam yud muusadun bikufr huna ictiqaad alqalbi qalbigu inu ictiqaadiyo gaalnimo lama doonin hawsha lagamana hadlahayo ee haw gaalnimaa uu lagu dirqiyey wax laga hadlahayo liannahu daalika buu ku yiri oo kee ah lianna daalika waa ictiqaad alqalbi inaad qalbigaaga ictiqaad gaalnimo aad geliso laa yukrahu laguma dirqiyo oo laguma qasbo calayhi dusha arrajul ninka laguma dirqiyo lagama hadlahayo soomaali oo dhan hadday isu timaado oo ay ku tiraahdo gaalli baan kugu dirqinaynaa inaad ictiqaado ma kugu dirin karaa maya kuguma dirin karaa gaalnimada maanta o dhan ku dhawaaqin weligaa gaalnimadaas ku dhawaaqo war gaalnimada ma ictiqaada mise maadan ictiqaadin adigiyo rabbigaabaa isla basow cid ku ogaan karta oo kale ma jirto soomaali weligaad ku dirqiimo gaalnimaad ku dhawaaqaysa waad samaynaysaa laakiin qalbigaagii mutma'inun biliman adiga rabbigaa isla og marka qalbi lama wada diriqin karaba waxaa la diriqin karaa la qasbi karaa qofku inuu ficil sameeyo oo loo jeedo ama uu qowl ku hadlo wax loo jeedo ayaa la samayn karaa laakiin qalbiga may saytara xid qalbigaaga ma jirto lianna daalika oo ah ictiqaadu lqalbi oo gaalnimo qalbiga la geliyo laa yukrahu laguma diriyo calayhi dusha arraju ah, ninka laguma dirqiyo wa inamaa in kale maana yukrahu waxaa rajulka lagu dirqiyaa cala alqowli faqad qowlka oo keliya aayadda marka waxay ka hadlayso man kafara bilaahi walaakin man sharax bilkufri ku leedahay waa qowl iyo weer gaalnimaa ood ku hadashay wey inaad qabiga ictiqaad aad gelisa gaalnimaa lagama hadlayo meesha shuqul olgole marka murjiro iyo jahmiyo iyo ciddii la halmaashay mutakalimiin iyo maxaa la yidhahda salifiya cindi sheegato ku taasistay waa la kala tuuray waa lagu kala tegay wa miluhu aayaddan waxaa la mida ah buu yiri qowluhu tacaala u fi sheekhislam taymiya ani qur-aanka yaqaana moogta qur-aanka aayaddu meel ku fasiri maayo markuu naxli maray si u fasirahayo markuu tababaray si u fasiraya furqaan markuu gaaray si kalu fasiraya mujaadalo markuu gaaray iyo mumtaxina si kalu fasiraya aayadba meeshu ku arko ii ku fasiraya shaksanatirisa maaba tafsiir noocaas waa tafsiir baatilo maxaa rabaa dhammaan tafsiirku inuu la socdo tafsiir waa la socda oo mas'aladan qur-aanku see uga hadlay sidaa iyo sidaas uga hadlay meel kastoo ku arkan waa sabab shaksanatirni hadda wuxuu raa marka inuu ku fahansiiyo suuratu tawba aayadda aan ku soo marnay oo horshada soo marnay iyo aayaddan waa isku macno oo xaggay isku macno ka yihin aayaddan waxaa laga hadlahayo man kafara billaahi walaakin man sharax bilkufra leeya waa qowl tawbana maxaa la yidhi laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen ictiqaadkay ku gaaloobeen mise qowl qowl oo muxuu aha qowlka asaga naquudu nalcab ku gaaloobeen war labadan aayada waa isku saa haddaad fahamtays aayadda tawba inay ahayd naquudu wanalca baan ku gaaloona oo qowl ahay midaan naxri waxay ka hadlaysana waxaa weeye lagu gaaloobahayo waa qowl weeye lagu hadlay wax lagu gaaloob laga hadlayo hawsha waa qowl bay joogtaa ictiqaadna lagama hadlay hawlumiyo wa mitlu qowluhu tacala baa la mida laa tactadiru ha cud daarannina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum imaankaani ka gadaal baad gaalowdeen qowlka ayagoo ay ku hadleenna muxuu ahaa dala soco waxay dhaheen qowlka asaga shal maana sheegin qowlka ay ku gaaloobeen muxuu ahaa waxay dhaheen saxaabada nebi maxamed iyo muhaajiriinta iyo nimanka ayaga iyo qur-aankii bay tacnayeen maxayna dhaheen saxaabadu waa niman caloola waaweyn oo raashinka aada u cunaa waa niman fuleeyaa marka dagaalka la joogo waa niman been badan hawshaasay dhaheen hawshaa markay dhaheen dadkii ilaahay laqad radia allahu cani lmu'miniina taxta shajarati id yubaayicuunaka taxta shajarati la yiri yay waxay leeyihiin waa niman fulaye ah waa niman calooli waaweyn waa niman beenaalayaal waxay sheegayaan beenw asxaabulbadan oo ilaahay raalli ka noqday ayay caayo qacaninahayaan waay waxba kama jiro waa tuug imay bay dhahayaan munaafiqiin bay dhahayaan qabarka ilaah iyo aayaadka ilahi quraan kusoo degay oo dhan bay beeninayaan hawsha iyada alwaad hadalka asaga waxay u gaalaysay shalay oona soo sheegin oo aayaddu ka hadlaysa fabayana wuxuu caddeeyey alla weeye annahum ayagu kuwaan laa tactadidu laleeyahay kufaarun inay gaalo ku yihiin bilqowli hadalay ku hadla inay gaalo ku yihiin ictiqaad meeshaa ma yaal lagama lahadlaya ku qaldin waa akhira ugu dambays ugu dambays waxaad ogaataa ugu dambayn maahan waa ugu dambaysi waaad waxaad ogaataa biana aliimaana iimaanku wain qiila haba la yidhah huwa tasdiiqun waa rumayn ha la yidhaahdee faalqalbu qalbigu yusadiq wuxuu rumaynayaa bilxaqi xaqu qalbigaaba rumaynaya horta qalbigaaba muxuu rumaynaya xaq iyo wax jira sawaabku rumaynaya waalqowlu oraahda aad ku hadlayso tawxiidkaana yusadiqu wuxuu rumaynahayaa oo raacayaa maa fi lqalbi qalbiga wax ku jir raacaya oo rumaynayo tawxiidku ku dhawaaqayaa waalcamalu camalkiiyo shaqada aad qabanaysana yusadiqu wuxuu rumaynahayaa alqowla qowlkuu rumaynahayaa arkaanu liimaan cinda ahlusunna waljamaca makuu dhamaysanan kuma dhamaysanan arma dhamaystiranta soo dhamaysanan waa dhamaystiran tahay lanna waxaa uu yidhi atasdiiq falqalbu yusadiqu bilxaq waa qaybta ugu horraysa ictiqaadka wey wاlqowlu yusadiqu maa fi lqalbi oo shahaataynka ku dhawaaqdahay wاlcamalu oo jawaarixda laga sameeyana yusadiqu bilqowl oo waxaad sheegatay on kaa maqalnaybu rumaynahaya saddexdii waa la helay saddexda iimaanka marka arkeed oo dhamaystiran tahay wاtakdiibu beenin bilqowli aad ku hadasho ood ilaahay beenisa rasuulkiisa beenisa ayaadka beenisana mustalzimu wuxuu laasimsanaya oo ka dhalanaysa sidirqiya litakdiibi bilqalbi qalbigaagana inay beenin ku jirto mar haddaad carabkaaga aan ka maqalno beenin aan ka maqalno iyo gaalnimo iyo kufri aan ka maqalno markiiba waxayna tusaysaa oo markiiba u dhacaysaa qalbigaagana inay takdiib ka buuxo alaysa kadalika ah, wahawsha macnaha qaacidada la yidhaha qaacida talaazumu daahir walbaatin cinda ahli sunna waljamaca waa qaacida muhima ah waa inaad fahanto daahirkaaga iyo baaqinkaaga waa islaasimaya laakiin murjaha maxay wadansay shala soo dheegeen soo sheegeen nebiga waad jeclaan waad jeceshahay maxaba kaa buuxda laakiin waad caayaysaa waad dulaysanaysaa waad liidaysaa ma isqabanay marka asaga ma isqaban karmaa warciyaadu bilah marka eh, wuxuu ku yidhi sheekhu watagriibu bilqowl inaad been ku hadasho ood xaqi beeniso mustagis wuxuu laasimsanaya oo dirqa ka dhalanaysa litakdiibi beenin bilqalbi qalbigaagaa beenin baaga xaqa aad ah, beeninayso ayaa ka buuxo wa raaficun wuxuuna rafcinahaya oo kor yeelahayaa litasdiiqi waa raaficu qowlka wuxuu rafcinaya waraafic qowlkaas kuwaas wuxuu rafcinaya litasdiiqi rumayntii alladii kaasoo kaana ahaa weeye fil qalbi qalbi ku jira in koryeelaya qowlka aad ku hadashay oo takdiibka ahaa markiiba wuxuu rafcinaya meesha ka tirtirayo tuurhaya iimaankii iyo tasdiiqi qalbiga kuugu jiray waa kala tuurhaya waxba ka soo qaadi maayo meesha laga saaraya id cilladu waxaa weeye acmaalu jawaarixi acmaasha jawaarixda laga sameeyo tuairu waxay saamaynaysaa daad ku leedahay fi lqalbi qalbigaaga wy waa sax wy acmaasha jawaarixda aad ka samaynaysa khayraadkaaw qalbigaaga khayr iyo wanaag iyo iimaan inuu ku jiro oo iimaankaas ku dhaqaajinahayo ayayna tusaysaa id amaalu amaalu jawaarix amaasha jawaarix ay samaysa tuair waxay saamaynaysaa fi lqalbi qalbiga ayay saamaynaysaa wey kamaa ana acmaala acmaasha qalbiga ka dhacda oo tacdiimka iyo maxabada iyo bukdiga iyo tawakalka iyo khawfka ah tuairu waxay ina saamaysaa filjawaarix jawaarixay saamaynasaa qalbiga wuxuu ku jiray waa soo baxayaan carabkaaga iyo jawaarixdaada ayaa laga arkahayaa fa ayuhumaa midkoodii labadee qalbiga iyo jawaarixda qalbiga iyo jawaarixda fa ayuhumaa ile maxaa lagu soo yiri maxaa lagu soo yiri id acmaal jawaarix tuairu fi qalbi jawaarixi waa laguu sheegay kama ana acmaal qalbi tuairu fi jawaarix facaliyubaa marka labadooda kii labadooda oo jawaarixdii ama qalbigiia qaana ku istaago oo laga helo bihi asagaba kufr laga helo kufr haddii labadoo mid ka laga helo ama qalbigaagaa laga helay ama jawaarixdaa laga helay midka laga helaba facayuhumaa labadoo mid ka qalbiga ama jawaarixda oo qaana ku istaago ku qotoonsamo bihi asaga kufrun gaalida ay ku istaagto tacaddaa wuxuu u gudbahay oo u tallaabaya xukmu xukuusu wuxuu u tallaabaya ila alaakhari nin kalaw ausan hor dhiraanire mujiga kufri hadduu qalbiga galo waa soo boodahaya soomaali maxaa yihin uurka wixii kaaga jira hee afkaa kaa xara waa soo boodahaya mar haddii qalbigaaga balaayo ay gasho markiiba afkay ka soo boodaysaa haytawaa la garay mar haddii qalbiga gaalnima ay ku qunto ku istaagto carabka usoo boodaysa jawaarixda ka muuqanaysa salaadii baad diidaysa sonkii baad diidaysa nebigaad dacanaysa shareecadaad diidaysa gaalnimadaa soo boodaysaa ilaa qalbiga balaaya fadhida sunbaa fadhida corona virus ayb haddii aad afka kaga hadasho iyo jawaarixda aad ka samayso ficil aad ka samayso gaalnimaa musxafkii aad tuurto canduuf aad ku tufto nebiga aad caydo soo hawl daahiro jawaarixa maaha markiiba waxay u gudbaysaa xagee qalbiga marka u tallaabasa markiiba qalbiga inay balaaya fadhido iyo marka u tallaabaya marka qaacidatu talaasumi aahiri waalbaatin waa qaacido muhim oo inaad saa u ah fahanto waxaa la yidhaahdaa iimaan baa qalbiga iiga buuxa carabkana gaalnima ii saaran ama carabka gaalnima ii saaranta iimaan baa qalbiga iiga buuxa ama iimaan baa carabka ii saaran qalbiga gaalnima iiga buuxdaan ma jirto sheeko gaalnimo waa gaalnimo haddaad carabka uga hadasho uurka waa jirtaa uurka hadday kuu gasho carabka waa saaran tahay ma kala haraysa hawl ku kala haraysa waa qaldan fa ayumaa qaama labadaas jawaarixda qalbiga midka ka midoo qaama uu ku istaago bihi asagaba kufr uu ku istaago tacaddaa waa gudbahayaa w xukmuhu xukmkiisa waa gudbahaya xukmkiisumaa gaalnimada waa gudbahaya ila aakhirka galu gudbahaya intaha waa dhammaaday buu ku yidhi mulakhasan fasalkii waa dhamaaday intaha alfaslu fasalkii waa dhammaaday mulakhasan xaalan in kuwa soo khulaaseeyey wa fiihi fasalkan waxaa ku jira ama khulaasada waxaa ku jirta gunyatun kaaftoon iyo qaninibaa ku jirta wey liman alqaa ciddi ridda asamca maqalkiisa raaricisa oo laalaadisa wey walxaal huwa shahiidun ee xaadir uu joogo isagoo joogo qofku si fiican u dhagaystaa mulakhaskaas waxaa faa'iida weyn baa ku jirta wey walxamdu ee almaxaamid maxaamid weeye iyo mahadu lilahi kulligee lilah alla iyo sugnaata wey yudilu wuu ulmiyaa alleh man yashaa cidu doono wayahdi alla waa hanuuniyaa man yashaa cidu doono wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin hanuuninta iyo luminta bidallaamin mid dulminahaya lilcabiidi addoommada mid dulminahaya ma ahaanin ee mid walba wuxuu u qalmo ayaa la siinahayaa wayahada wabilahi towfiiq sal alla wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alih waasxaabi ajmaciin